alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd qaala اlmualif raximah اllah amru bisiiqati lidii khiطaabi aqsaamuhu atat bilaa niqaabi amru amar amarkaasoo bisiiqatin siiqo ku dhehnaaday siiqadaasoo lidii khiطaabin khiطaab ay lilmukhaaabi mukhaaab u sugnaatay aqsaamuhu amarkaa qaybihiisu atad way timid bilaa niqaabin niqaab la-aantii bay timid halkan wuxuu ka bilaabaya sheku raximah llahu tacaala ficil amarkii buu ka bilaabaya ficilkii mudaaric waa soo aragnay axkaamtiisii ficilkii maqayru siiqihina waa soo aragnay afcaashii ka hadalkooda wuxuu ku khatimayaa baabkan uu ku khatimayaa baabu faslun fii ficil amar ayuu ku khatimayaa kadib asmaadii tasriif asmaa wuu bilaabaya tasriif asmaa ayuu bilaabaya ficilkii mujaradka waa soo aragnay awsaantiisii masiidkii waan soo aragnay kii muctalka tadamiir lala xiriiriyey isbedel ku dhacay waa soo aragnay mudaarici sida loo mudaariciy waa aragnay sida muqayr siiqo looga dhigo amarkii baa inoo dhiman intaa marka waxaa ku eg tasriif afcaal baa halkaa ku dhamaanaya kadib wuxuu bilaabaya tasriif asma ila nihayat اkitaab halkan marka wuxuu ka bilaabaya amarkii wuxuu noo tilmaamaya sheikhu raximah اllahu taعala amarka waxaa loo kala qaada amr amru bisiikatihi iyo amru bigayri siiqatihi ayaa loo kala qaadaa amru bisiikatihi waxaa weeye amarka la yaqaano caadiga weye oo qof lala marka lala khitaabayo qum ijlis quma ijlisa ayib amru bisiikati baa la yihahda amru bigayri siikati baa jiro asagu inoo soo wadaayo waa beytka ugu dambey ku sheegi doonaa waa ficil mudaaric oo laam amar la geliyey liyaqum liyajlis liyaqra liyaxfad waa ficil mudaaric oo laam amar la geliyey amru bigayri siikati baa la yihahdaa amru bisiikatiina waa amar ku yimid siiqadii lagu yaqaana ku yimid weeyaan marka wuxuu inoo sheegayaa amarka siiqadiisa markaa ku yimid khiaab wuxuu usugnaaday khiaab bu usugnaaday khiaab usugna amar dhammaanta wada khiaab wada mukhaaab wey qum waa mukhaaab quuma labadii waa mukhaaab quumuu waa mukhaaab quumii gabadhi waa mukhaaab amaroo dhan mukhaaab baa loogu talagalay waxaa lala khitaabay qof ha noqdo laba ha noqdo saddex ha noqdo jamac ha noqdo mukhaaab baa markaasi amar ku dhacaya haddii laakiin la doonaya amarku inuu ku dhaco wax tegey wax qaa'ibah haddii la dalo inuu ku dhaco wax qaa'ib ah ama mutakalim inuu asagu isamro waxaa loo adeegsadaa ficil mudaaric ayaa amar la geliyaa sawaadix maaha nin baa asaga nin baa yani amar isiin wuxuu leeyahay liajlis yani aan fariisto fariiso yaa asaga amar isiinaya walnaxmil aan qaadno amar buu siinayaa qaa'ibkii liyaxmil zaydun zayd ha qaado aab laakiin amar markuu yahay bisiikatihi khitaabu markaa tusinaya bas cid loola khitaabayo cidda ha noqoto mufrad muane jamac aqsaamtiisu sheekh wuxuu yihi waa saddex aqsaamuhu atat eh, aqsaamtiisu wuxuu yihi waa imaanaysaa iyadoo markaasi aan niqaab lahayn bimacnaa iyadoon yani markaa iska waadixo iska cad oo wax qarinaya uusan jirin niqaabka ufasa wuxuu yihi wahuwa maa tantaqibu bihi اlmar'atu waxaa weeyaan gabadha waxay ku niqaabato wey amru amar amarkaasoo bisiiqatin siiqa ku sugnaaday siiqadaasoo lidii khiطaabin ay lilmukhaaطabi mukhaaطab u sugnaaday amar siiqadiisi ku yimid lagu yaqaanay siiqadaasoo weliba atii khiطaabka atad wayti aqsaamuhu kaa qaybi amarkaa qaybihiisu atad waytin bilaa niqaabin niqaab la-aanti bay timid iyadoo wax niqaaboo saaran uusan jirin oo iska waadixa ayay timid amru rubaaciyin bhamzi اqaطci afcil kada rawow bgayri manci wma siwaahu ka mudaaricin juzim wاktuzila اأwalu minhu ya fahim amru rubaaciyin rubaaci amarkiisa amru rubaaciyin rubaaci amarkiisa rubaacigaasoo bihamzi اqaطci ku dhehnaaday hamزaة اqaطci afcil weeye kadaa sidaabay rawow soo wariyeen bigayri mancin did ma lahan wamaa siwaahu wixii soo haray ka mudaaricin buu la mid yahay mudaaric mudaaricaasoo juzima la jasmiyey oo waktu sila la xadfay alawalu xagga hore minhu min alficli yaa fahima midka fahmada badanow halkan wuxuu bilaabaya sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu inoo sheegayaa mar hadduu inoo sheegay amarkii marka uu ku yimaado siiqadiisu khitaabunbu ku dhaca markuu inoo tilmaamay ayaa halkan wuxuu inoo sheegayaa amarka marka la doonayo ficil amar in cid wax la amro ama amar in la keeno waxaa loo kala qaadaya maadigiisi baad eegeysaa maadigiisi baad eegeysaa maadigiisu ma afcala aha afcala sida akrama aslama sawaadix maha ama inuusan ahayn maad u kala qaadaysaa markaad amar bilaabaysa warkiisa waxaad odhanaysaa ficilka aad doonaysa amar inaad ka keento ma calaa wasni afcala ku yimid mise kumuusa imaan calaa wasni afcala mid ku ka cabiray amru rubaaciyin bihamdi qaطci ku ka cabiray weeyaane markaad afcala ka keenaysid ficil amar afcil baa lagu keenaa bas akrama maxaad ohanaysaa akrim soo wadx maaha aslama maxaad ohanaysaa aslim soo wadx maaha eh, akhara maxaad ohanaysaa akhir afcil marka kaa arrinkiisu waa iska sahlan yahay marba hadduu maadigu afcalo ahaa amarka afcil ku keen waa meesha wali amru amru rubaaciyin lanna waa rubaaciyo waa aniga hore usoo aragnay rubaaci waa afcala waa hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey oo rubaaci noqday qiyaaskiisu saddex wasnila soo ma ahayn afcala faacala facala aclama waala walla ayay ahaayeen marka rubaacigu waa waa hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiye rubaaci noqday marka la doonayo in amar laga keeno calaa wasn afcala hadduu ku yimid afcil baa lagu keenaya aclama aclim akrama akrim aslama aslim kaas waa midkaas kadaa bikayri mancin iswadidana kaas wmaa siwaahu ka mudaaricin juziim wاkhtusira اأwlu minhu yahfim halkan wuxuu kaga hadlayaa haddii maadigiisu calaa wasn afcala usan ahayn amarkan la doonaya in la keeno amarkan la doonaya in la keeno maadigiisu afcala ma ahayne wax kalu ahaa wuxuu doona ha ahaado kaasi marka la doonaya amar in laga dhigo ficilkii la doonaya in laga keenaa laga dhigayaa mudaaric waad mudaaracaynaysaa ficilkii waa sida darabo oo kale soo wadx waad mudaaracaynaysaa markaad mudaaracayso qaabka loo mudaaraca horan usoo aragnay waad mudaaracaynaysaa mudaaric markaad ka dhigto jaazim baad ku daraysa jaazim baad xagga hore ka dhigaysaa adawaatljasmi waad gelinaysaa jaazim markuu galo xarf mudaaracadii iyo jaazimkii baad isla xadfaysaa markaad xadafto oo xarf mudaaracadii iyo jaazimka aad xadafto xarafka xarf mudaaracada ku xigay baad eegeysaa ma xarakaysan yahay ma xarakaysan yahay mase waa sukuunsan yahay hadduu xarakaysan yahay sidaasu amar ku yihi waxaa loo yaqaanaa mur bixarakatii baa dhahaa xarakadaasaa amar kaga dhig mur bixarakatii bay yihaahdaan haddii laakiin uu saakin yahay markii xarmudaaracadii iyo jaasimkii la jaray xarafka ugu horeeyey ficilku saakin buba noqdayba waxaa loo soo qaadanaya hamzatulwasl baad usoo qaadanaysaa ayib tusaale waxaa weeyaan baaca baaca asalkeedu bayaca u ahaa bayaca calaa wasni facala baaca ayib bayaac ayuu ahaa claal ba ku dhacay baacay noqotay taxaraka xarfu cilati wanfataxa maa qablahu qulibat cilatu fasaara baaca baacu noqday baaca markaan mudaaracaynan wuxuu noqonaya yabyicu yabyicu lafteed claal baa ku dhacaya yabyicu ida taqadama saxiixun saakin wataakhara canhu muctalu mutaxarik nuqilat xarakat اlmuctali ila saakini saxiixi qablahu yabiicu saasuu ku noqonaya markaas yabiicu mudaarice baaca yabiicu yabic waa mudaaric jaazim keli lam yabic lam yabiic ayuu noqonayaayo waxaa isku imaanaya caynkii yani laamkii oo jaazimkan uu reebayo laamka xagga ugu dambeeyey soo cayna uga dambeyn caynkii oo jaazimkan uu reebayo saakin ka dhigayo iyo yabii xarfu cillo ka horeeyo saakin ahaa marka maxaa kulmaya laba saakin hadday laba saakin kulmaan qaacida maxay tahay ida xarfaani saakinaani muctalun wa faxadfu xarfu cilati awlaa ya meesha ka baxaysa marka muxuu noqonayaa lam lam yabic buu noqonayaa lam yabic markuu noqdo jaazimkana tuur xarf mudaaracadana tuur jaazimka waa tuurna lamti ka saar ya ka saar ficilka muxuu ka bilaabanayaa ba soo mahan bada xarakada saara ka soo mahan taasuu amar yahay bic dheh bic iibi soomadex maahan bic iibi waxaa la mida ah yaquulu qaala qaala asalku qawl u ahaa iclaal baa ku dhacay qaaluu noqday mudaaracee qaala yaquulu qaala yaquulu wowgani alifka qaala marka maadiga aliftaas asalkeed wow ahaa bay kutusinaysaa waayo markii la mudaaracay maxaa loo qalbiyey wowaa loo qalbiyey aliftu asal ma noqoto iyadu imaa an takuuna munqaliba can waaw wa ima an takuuna munqaliba can yaa marka qaala aliftan asalkeed wow ahaa markaan mudaaraciyey bay soo baxdo yaquulu markaan ir bay soo baxday yaquulu ayadoo a ah jaazim ku dar lam yaquul bay noqonaysaa lam yaquul markay noqoto waxaa kulmaya laba saakin saadx maaha caynka owow ah oo saakin iyo laamka u dambeeyey ficilko jaazimkan uu reebayo saadx maaha marka laba saakin baa kulmaya laba xarf saakin baa kulmaya qaada waxay tahay ida ijtamaca xarfaani saakinaani muctalun wasaxiix faxadfu xarfu cilati esh awlaa markaan marka muxuu noqonaya lam yaqul ayuu noqon lam yaqul lam yaqul markuu noqdo lamtiina xada yadiina xada qaafka ugu horey maxaa saaran dama soo maahan qul dhe saasuu amar yahay sowaadix maaha ayib waxaa la mida ah kaafa kaafa yakhaafu asalku khawifu ahaa khawifa khaafa yakhaafu yakhwafu buu noqonayaa lanna facila waan soo marnay mudaariceedu facila muxuu ku yimaadaa yafcal soo maahan khawifa yakhwafu yakhwafu qaacida baa ku qumaysa yakhwafu ida taqadama صaxiixu saakin wataakar cala muctal mutaxarik nuqilat xarakadii wowga ka naqli muxuu noqonay marka yakhaw ayuu noqonaya yakhawfu yakhawfu buu noqonaya yakhawf markuu noqdo qaacidadooda baa imaanaysa maxay tahay taxaraka xarfu cilati asaalatan wanfataxa maa qablahu alaana gulibat acilatu alifa fasaara yakhaafu yakhaafu buu noqonaya iyadoo yakhaafu ay tahay jaazim ku dar lam yakhaaf buu noqonaya lam yakhaaf buu noqonaya xarfu cilihii oo alifkiiah oo marka hore saakin ahaa iyo laamkii oo jaazimkan uu sukuuniyey lam yakhaaf qaacidii ku durari ida ijtamac xarfaani saakinaani muctalun wasaxiixun faxasfa xarfu cilata esh awlaa marka muxuu noqday lam lam yakhaaf lam yakhaaf markuu noqdo lamtina tuur yadina tuur maxay noqotay khaf khaf murga xarakati marka afcala hadduusan ahayn ficilkii maadigiisa markaan amar ka dhigayo maadigiisa afcala ma ahayn wixii ka haray buu noqday wuxuu sheekhuna yihi waxaad mudaaric ka dhig markaad mudaaricayso jaazimna ku dar markaad ku darto mudaaricii iyo jaazimkiiba isla xadaf markaad xadafto hadduu mutaxarig yahay xarafka koobaad hadduu mutaxarig noqdo mur bixarakati bal saasuu amar ku yahay hadduu mutaxarig noqon waayo maxaa la samaynaya hamzat baa loo soo qaadanaya hamsatulwasl baa loo soo qaadanaya sida daraba mudaaracee daraba yadribu waa shuratkasri weeye waa facala yafcilu dawaacida midna kuma sugna daraba yadribu yafcilu bay noqotay daraba yadribu iyadoo ah jaazim ku dar maxay noqotay lam lam yadrib iyadoo lam yadrib ah jaazimkiina xadaf xarf mudaaracadina xadaf daadka ugu horreya maxaa saaran sukuun baa saaran laguma dhawaaqi karo oo hadalka xalaf saakna lagama bilaabo maxaa la samaynaya markaas maxaa la samaynaya hamza u qaado hamzahaas waxaa la xarakaynayaa haalidku waxa uu xarakaysan yahay yad daadku waa hamzada ad soo qaadaysa waa kow daadkuna waa labo rada waa saddex rada maxaa saaran kasr soo maha kasr hamzada marka maxay noqonaysaa idrib idrib bay noqonaysaa idrib bicasaaka ayib waxaa lamid a qatala qatala mudaaricee qatala yaqtulu qatala yaqtulu dama ku sugan qatala yaqtulu qatala yaqtulu jaazim ku dar atala yaktulu ma afcala miyuu ku yimid maya waan mudaaracayna atala yaktul yafculu buu noqday jaazim ku dar lam yaqtul lam yaqtul markuu noqday jaazimkiina tuur xal mudaaracdana tuur qaafka ugu horey maxaa saaran sukuun baa saaran idan hamze usoo qaado hamzada maxaa xarakaynayaa hamzada namber ka dhig qaafkana eh, laba ka dhig tadana saddex ka dhig tada maxaa saaran damaa saaran hamzada dami uqtul dheh uqtul soo waadix maaha intaas sheeku inoo sheegay wama ladii Eh, mru rubaaciyin marka siwaahu ka soo haray afcala wama ladii kii siwaahu ka soo haray markaasi kaa aan sheegnay afcalo wixii ka soo haray ka mudaaricin buu lamid yahay mudaaric buu lamid yahay mudaaricaasoo jusima la jasmiyey marka la jasmiyey inta lagaga hari mayo oo waqtu sida la xadfay alwalu awalka minhu min alficli ficilka xaggiisa laga xadfay jaasimkii iyo xarf la xadfaysaa yaa fahimo ninka fahmadda badano in kaana haaniihi bisaknin multabis bihamzi waslin silhu yaada yaada faktabis damun lahu in haaliثu اlficli yudam wma siwى dalika kasruhun xatam wuxuu sheeku leh raximah اllahu tacaala in kaana hadduu yahay haaniihi ficilka xarafkiisa labaad multabisan mid ku dheehan bisakrin sukuun silhu la xiriiri bihamzi wasl bihamzi waslin hamzi wasl la xiriiri yaadaa kanow faktabis ka dhuxul qaado ama ka dhimbil qaado ueda ka iyaas aado ujeeda kuwa lamidkaana ka iyaas aado damun dame ayaa lahu hamsihi usugnaaday in yudama haaliثuficli ficilka aalika hadii la damiyo yudam hadii la damiyo wamaa siwa aka daalika kaagaa waxay ka soo haray kasruhu kasrihiisu in xatama waajib buu noqday halkan sheek wuxuu noo sheegaya raximah اllahu tacala xarakada hadda aan sheegeynay oo wuxuu ku leeyahay ficilka marka la mudaaraceeyo oo jaazimkii iyo jaazimna lagu daro jaazimkii iyo xarf mudaaracadii la xadfo xarafka koobaad hadduu mutaxarir ya saasuu amar ku murbi xarakatii baa la yihahdaa waana masaail kooban waa masaail kooban ayib hadduusan noqon murbi xarakatihi oo xarafka koobaad baa saakina hamza loo soo qaatay hamzada maxaa la xarakaynaya wuxuu ku leeyahay in kaana haaniihi bisakni multabis markii aan xarf mudaaracadii tuuray mudaaracadii awal buu ka dhigayey xarafka an haaniga hadduu saakin yahay waxaa loo soo qaadanaya bu bihamzi waslin silhu hamzi wasli xagga hore ka dhig marka hamzi wasligaasi awel buu noqonayaa xarafkan labaadna saakinkan haani buu noqonayaa ayib u soo qaad wasli maxaa la xarakeynaya hamzi wasligii damun lahu in yudama haaliث اficli ficilka haali xarafka saddexaad eeg hamzadaad soo qaadanaysa lambar ko kow ka dhig xarafka saddexaad baad eegeysa xarakada saaran dama hadday saaran tahay dm lahu ay lhamzi hamzihii dami goorma in haaliثuficli yudam haaliku dam hadday saaran tahay hamzadii dami dkul hamzada dami udkul khada ayaa xarafka saddexaad ah damaa saaran soo maha hamzadii dami uqtul ukruj dhammaan haaliki baa madmuum ah hamzadii dami ayib intaa waxaa ka soo haray intaa maxaa ka soo haray haalidkii ma damisna maxaa saaran marka kasraa saaran ama fatxa saaran sida fataxa yaftaxu fataxa yaftaxu sawaadix maaha fataxa yaftaxu waan mudaaracayna jaazim ku dar lam yaftax soo maaha lam yaftax jaazimkana tuur ya tuur ya fada maxaa saaran sukuun baa saaran ayib mar hadduu sukuun saaran marka maxa la samaynaya hamze soo qaado hamzaha maxa la xarakaynaya haalidka eeg haalidka hamzada ko soo qaadaysa ko ka dhig aalidka eeg fadina waa labo tada maxaa saaran fatxo hamzadii kasri iftax dheh aftaxa oran iftax dheh hamzadii kasri aalidku hadduu damisan yahay e, aalidku hadduu fatxisan yahay ama kasrisan yahay labadu waa isku mid hamzihii waa la kasrinaya isnaayaad bu sheekhu inoo soo wadaa aalidku haduu damisan yahayna waa la daminaya waa intaas wey in kaana hadduu yahay aaniihi ficilka xarafkiisa labaad multabisan mid ku dheehan bisaknin sukuun markii xarf mudaaracadii la tuuray xarafkii ku xigay oo aaniga ahaa ayaa markaa saakin ah si la xiriiri ficilkii bihamzi waslin hamzi wasl la xiriiri yaada kanow faktabis arinkaana ka qiyaas qaado oo inta ku kaaftoomin yani masaa'il badan baa marka kusoo gudagelaya ficil kastoo aani uu saakin yahay hamzulwasli usoo qaado ayib maxaa lagu samaynaya hamzulwasligii marka damun dame ayaa lahu hamzi usugnaaday in yudama haddii la damiyo ثالث الفعل فcilka ثاalثkiisa xarفkii saddexaad يudm hadii la damiyo وmaa siوa aka ذalika kaagaa w ka soo haray kaaga u sheegi waa kee ثاalثku ma damisne waa fatxisan yahay ama waa kasrisan yahay وmaa siوa ذalika kaagaa wxay ka soo haray kasruhu kaa kasrihiisu in xatama laazim buu noqday kasru mushamu dm ya akhi qubil fii mili uqzi faclamana wabtahil wuxuu sheekhu le raximah الlahu taعaalى kasrun kasro kasrahaasoo mushamid dami dame la ursiiyey ayaa qubila loo aqbalay ya akhi walaalow qubila waa la aqbalay fii mili uqsi baa loo aqbalay ee faclamana arinka ogow awabtahil marka alle isku dulle ayib halkan shekh wuxuu inoo sheegay raximah اllahu tacaala haddii ficilka aalidkiisa kasraa saaran laakiin kasrahani asal maahane waa caarid waa kasra caarida ah. asalka laakiin maxaa saarnaa aalidka dama saarnay sowadx maha kasraa maanta saaran lakin kasrahan asal mahana waa caar dib buu ka yimid asaasan maxaa saarnaa damaa saarnaa wuxuu ku leeyahay damihii asalka adoo texgelinaya yan markaasi yani ishmaam ku samee adoo eegay kasrun mushamu dami ya akii qubil waxaa kugu banaan yani ficilkii aalidkiisa kasraa saaran kasraa saaran kasradan asal maaha waa caarid laakiin asalka meshan maxaa lahaan jiray maxaa saarnaan jiray damaa saarnaan jirtay waxaa kugu banaan inaad hamzadii damiso adoo tixgeli ley maxay asalkii hazaa yakzuu hazaa yakzuu daadku waa zada wey zada maxaa saaran dama soo maaha waxaa kugu banaan dhahdo u uzi maanta waxaa saaran uzi zada ah. hazaa yakzuu marka hore maxaa saarnaa dama soo mahayn damaa saarnayd maanta waxaa faacil looga dhigay ficilkii ya maanata mukhaaba ayaa faacil looga dhigay idan mar haddii ya maanata mukhaaba faacil looga dhigay saalidki waa la kasriyey marka hore dambisnaa laakiin kasrahani asal maaha waa caarid yadana wadata limunaasabati ya baa loo kasriyey waadxee soo maha marka ma kasraha maanta saaran baa la eegaya oo la tixgelinayaa oo hamsihii waan kasriyaa mase waxaan eegaa damadii asalkeed baan eegaa damuu kuu banaan inaad taad uzi ku banaan uzi inaad damiso ku banaan ko waxaa kaloo ku banaan ishmaam inaad samayso intaad dame ishaarto inaad kasriso sheek taasuu sheeku noo sheegay dami dame ishaar kadibna kasir ikzid ikzi sawaadxi maahan yani ishmaamna ku samee labada weji ayuu markaa sheekhu inoo sheegay kasruhu hadduu saalid ka saar hadduu caarid yahay laba weji baa ku banaan dami adoo asalkii eegaya hamsadii dami ama maya ishmaami ishmaami oo markaa intaad dama ishaarto kasra maxdee ku dhawaaqa labadua ku banaan taa waxaa la mid ah haddii aalidka waxaa saaran damo caaridaa saaran asalkii lakin kasraa saarnayd ayaduna saasoo kale waxaa kugu banaan mar haddii asalku uu markaasi kasro ahaa laakiin maanta la damiyey in markaa la kasriyo ayaa ku banaan ayib wuxuu sheeku le raximah llahu taala marka shekhu madaahibta hal madhab bu sheeku noo sheegay ficilkii haalidkiisu kasraa saaran caarida lakin asalkii damay ahayd ma waxaa la tixgelinaya damada kasraha maanta saaran caaridka mase damadii hore la tixgelinayaa wuxuu sheekh ku leeyahay ishmaam ku samee damo ishaar marka hore adoo ku ishaaraya asalkii damada asalkii haalid ka saarnayd kasrana ku dhawaaq kaa kuu banaan ayib damana waa banaanya wuxuu sheeku raximah llahu tacaala kasrun kasrun kasre kasrahaasoo mushamud dami damo la ishmaamiyey oo la ursiiyey yaa akhi walaal qubila waa la aqbalay yaa loo aqbalay fii mili uqziyi oo kale loo aqbalay uqzi waxaa la a ah ficil kasta oo muctalulaami bilwaaw ah oo yaa lmanati faacil looga dhigay udcii baa la mid ah, baa la ah. ayib ficil kastaoo markaasi laamka wow kaga buka oo yaa lmanati faacil looga dhigay marka ficilka maxaa ku kulmay ثالثkiisu marka hore wuu damisnaa laakiin marka maanta ya-da faacil looga dhigay bisabab ilya baa ثaalثki loo kasriyey so waadx maaha marka kaasoo kale waxaa kugu banaan waxaa weeyaan wejka sheekh uu tilmaamay markaan marno waxaa kugu banaan in markaasi e, damo inta la ishaaro kadibna kasr lagu dhawaaqo marka saasoo kale waxaan ku kulmaya labada wejiba damadanna asalka baa la milicsanaya kasrahana de waa ka saaran maanta mid ka saaran weyaan kasru kasre kasrahaasoo mushamid dami dame la ursiyey ya akhi walaa qubila waa la aqbalay yaa loo aqbalay fii mili uqsiyi oo kale loo aqbalay ee facla mana arrinka ogow oo wabtahil ibtihaalka waxaa weeyaan altadarucu walijtihaadu fi ducaa ayaa ibtihalka la yihahdaa ibtahala fulaanu marka la ibtahala fulaanu ay tadaraca ilahi uu isku duleeyey waijtahada fi ducaa ducadiina uu ku dadaalay marka ducayso aadka tamaam bayd weeye washada xadfu mur wakud wakul fasha waa murkadaa cindahumu qadinjala washada waxaa shaad noqday xadfu murmur xadafkeeda iyo wudkud adafkeeda iyo wakulkul xadafkeeda fashaa wafashaa waxaa faafa mur baa faaftay qadinjala wuu faydmay cindahum agar fi agtooda u kada saas saas la ah ama saasoo kale y markaa u wanaadirun waxaa naadir ah itmaamu khud khud in taam yeelo waa naadir iyo wakul khud haadaa kaa qaado aladii kaasoo anfusuhu anigu markaasi aan tufayo mana aan yeerinayo sheegayo mila shada xaalu la mid markaasi ubaxa caraftiisoo kale xaalu leh manaa wax aad udgon wey halkan shekh wuxuu noo tilmaamaya raximah اllahu tacaala shaadkii ficilka amar ficilka amar waxaa loo qaybiyaa qiyaas iyo shaad qiyaaskiisa waxaa loo qaybiya calaa wasni afcaal inuu ku yimid maadigi iyo inuusan ku imaan qiyas waa soo dhamaynay hadda waxaa noo dhiman shaadka waa noo dhiman iyo amar ligayri اkhiaab wuxuu halkan inoo sheegayaa waxaa jira afcaal shaadowday oo qiyaaskii amarka gar marta waa amara iyo akhada iyo akala saddexdaa ficil wey saddexdaa ficil marka aan amar ka dhigayno qaacidadu maxay ahayd awala calaa wasn afcaal ay ku yimaadeen ayib amara iyo akhada iyo markaasi akala rubac mis waa hulaaثi waa hulaaثi sawaadix maaha afcala maaha waa hulaaثi markaan doonayo inaan amar ka dhigo mudaarice amara yamuru dheh amara yamuru akhada yakudu akala yakulu dhamaan waa shuurdamihii wey waa facala oo shuurdamo ku wada yimid markaan mudaariceeyo jaazim soo qaado lam yamur lam yakud lam yakul soomad maaha jaazimkii iyo xarafkii hore tuur lam yamur soo ma ahayn lamtina tuur yadina tuur maxaa laga bilaabay hamse sooma hamsada maxaa saaran sukuun dhaacida marka maxay ahayd mar haddii xarafki xarafkii uu saakin yahay koobaad ama xarafkii labaad uu saakin yahay qaacidu maxay ahayd in loo soo qaato maxay hamsulwasli ayay ahayd akhado waa la akhada yakudu lam yakud markaan idhaahno yadii laamkina aan turnay lamtii aan meesha ka xadafno hamsadii ugu horreysay saaki sukuun baa saaran akala waa la akala yakul lam yakul lamtii yadii markaan xadfo hamsada ugu horreysa sukuun baa saaran dhammaantood waxay soo gudagelayaan qaybtii loo soo qaadanaya maxay hamsaha loo soo qaadanaya soo waadix maaha looma soo qaadanine hamsadii lafteeda xadfeenba hamsadii rabay in hamse kan loo doono oo faaulkelimihii bayba xadfeenba markaase maxay yihahdeen amara yamur soomahayn hamsadii tuur mur bay iska yihahdeenba ya murhu falyusali binaas murhu oo amar akale yakulu so lama raba in hamse loo soo qaato akul la yihaahdo may ohanay kul ba iska ihahda fadi waxad fahinba kul waxaa la mid ah khud mur soo waadix maaha halkan marka maxay garan marsan tahay maxay khilaafsan tahay qaacida bay khilaafsan tahay qaacida maxay ahayd in hamze loo soo qaato hamzahana la xarakeeyo haalidka wax xarakaysan dhammaan saddexdan ficilba haalidkoodu waa madmuum sooma ahayn in loo soo qaato xarako ee dam damo la saaro hamzaha markaan hamzada damo saaro hamzihii dambe wow yaa isu hamzihii dambe wow loo qalbinaya oo uu khud iyo uu kul iyo ayuu noqonaya uu mur buu noqonaya marka saddexdaa ficil waa shaad buu sheekhu yidhi oo maxay ku shaadoobeen in fa'dii baa la xadfay ficilkiiba in waxba loo soo qaadanine fa'dii baa la xadfay bay ku shaadoobeen intaa sheekhu markuu sheegay wuxuu yidhi ficilka amara ah amara haddii xarfu cadaf cadaf haddii lagala hormaro amara haddii xarfu cadaf lagala hormaro waxaa dhacda in fadi loo soo celiyo oo la yidhaahdo wmur wmur in la yidhaahdo ayaa dhacda wmur ahlaka bisalaati wmur ahlaka bisalaati lakin waa goorma waa marka laga hormariya maxay waaw marka lagala hormaro wey wmur labada kale laakiin khud iyo akala xataa haddii lagala hormaro waaw lagala hormaro ayagu marna loo soo celi fadi laga xadfo amarkoodu waa khud iyo kul wey wakulna arki maysid waakudna arki maysid laakiin amara haddii oo xarfu cadaf lagala hormaro maxaa banaan in hamzadii dib loogu soo celiy fadi laga xadfay wa mur la yihaahdo ayaa markaa la arkay marka meesha uu leeya wanaadirun itmaamu khud wa kul labadan in la taam yeelo fadi laga xadfay loo soo celiyo waa naadir laakiin amara haddii wow laga xarfu cadaf lagala hormaro in loo soo celiyo in loo soo celiyo markaasi eh, fadi dhacday la xadfay way dhacdaa iyado wuxuu sheku leh raximah اllahu taعaalى washada waxaa shaad noqday washada waxaa shaadoobay xadfu mur mur xadafkeedaa shaad noqday washada waxaa shaado xadfu mur mur xadafkeeda iyo wakud iyo wakul fashaa wa waxaa faafay waa mur baa faaftay oo waa muroo say ku faaftay in haddii xadf cadaf lagala hormaray loo soo celiya maxay fadi laga xadfay arrinka waa faashi kadaa sidaas ayaa qadin jalaa faydmay oo waadix noqday cindahum sarfiin agtooda saasaa markaasi mashhuur ah wanaadirun wa itmaamu khud khud in la taam yeelo iyo wa kul kul in la taam yeelo haddii xarfu cadaf lagala hormaro naadirun itmaamkaasi waa naadir itmaamkaasi waa naadir ayib khud qaado khudan qaado khudan qaado aliftaas asalkeed wuxuu ahaa nuun tawkiid bu khafiifo ah khudan ayuu ahaa khudan marka nuun tawkiidka khafada haddii la waqfiyo fatxana uu ka horeeyo alif baa loo qalbiyaa sawaadix maaha ayib fii kifan kifaa khudan khudaa ayaa la oranaya ayib khudan qaado haada aladii midkan haada kan aladii kaasoo anfusuhu anugu aan tufayo bimacnaa waxaan aan sheegayo ujeedaa sheekhu waxaan aan kuu sheegayo qaado mila xaalu markaa xagga udgoonka uu la mid yahay markaas ubax oo kale carafta wuxuu leeyahay markaa ubax oo kale ayuu leeyahay bimacnaa waa cilmi aad u wanaagsan baan kuu sheegaya aad cilmiga qaado ayuu ujeedaa amru lidii haybati aw takalumi bilaa min iksir fadaaka alcalami amru amar amarkaasoo lidii haybatin hayba u sugnaaday aw takalumin takalum u sugnaaday kaainun bilaamin laam buu ku dheehnaaday laamkaasoo inkasara kasroomay fadaa arrinkani kalcalami buur buu la mid yahay halkan sheek wuxuu sheegaya raximah اllahu tacaala amru bisiikati maadaamuu soo sheegay halkan wuxuu sheegaya amru bigayri siikati buu sheekhu inoo sheegaya amru bigayri siikati amru bigayri siikati haddaad maqasho waa ficil mudaaric oo laama amar la geliyey jalasa yejlis soo ma ahayn laama amar ka hormari liyejlis liyejlis soomaalix maahan qaama yaquumu laama amar ka hormari liyaqum ayib liyakul markaas waaa wuxuu ku dhacayaa ima mutakalim wa ima buu ku dhacayaa laakiin markaad mukhaaab doonaysa inaad amartid siiqadii caadigeed baad u adeegsanaysaa qum quma qumi qumu sowaad maa ijlis ijlisa ijlisu ijlisi siiqadii aan soo marnay baad u adeegsanaysaa laakiin markaad doonaysa inaad haa'ib amarto ama mutakalim adigu as amar isa siiso ficil mudaaric waxaad u isticmaalaysaa ficil mudaaric oo laam amar lagala hormaray soo wad ma amarka shekh wuxuu noogu sheegay bilaamin iksar bilaamin inkasar laam maksuura ayaa lagala hormaraya laamka waa in la kasriyaa waxaa laga soo reebayaa haddii laamkaasi wow iyo fa haddii aan lagala hormarin haddii aan lagala horma haddii lagala hormaro wow laam amarka hadii wow lagala hormaro ama fa lagala hormaro laamka waa la reebaya walyajlis baa la ohanaya meeshii lyjlis ahayd wow kala hormar walyajlis faa kala hormar falyaqum falyajlis laamka waa la sukuuninaya uma haddii lagala hormaro uma kasruhuna banaan sukuunkuna banaan uma liyaqduu iyo uma lyaqduu in laamka la sukuuniyo iyo in la kasriyo laakiin wow iyo fa haddii lagala hormaro laamka waa la sukuuninaya marka waxad ohanaysa markaad qayb amraysid waxad ohanaysaa liyaqum maxamed maxamed ha istaago waa ninkii maqnaa maxamed oo maqnaa ha istaago liyaquuma labadii ha istaageen maqnaa liyaquumuu raggii badnaayo maqnaa ha istaageen ma fahamtay waxaad ohanaysaa adaas amrayo liaqum anu aan istaago liaqum anu aan istaago linaqum anagu aan istaagno walnaxmil anagu aan qaadno khataayaahum sawaadex maaha walnaxmil khataayakum marka haddii aad amraysid aaib ama mutakalim waxaad markaa isticmaalaysaa ficil mudaaric oo lama amar lagala hormaray laamtaana waa la kasrinayaa haddii laamta lagala hormaro waaw ama fana waa la sukuuninaya uma haddii lagala hormarana sukuunna ku banaan kasrana ku banaan amru amar amarkaasoo lidii haybatin hayba u saaxiib ah aw takalumin takalum u saaxiib ah kainu wuxuu ku dhanaaday amarkaasi bilaamin laam laamtaasoo in kasara munkasir ah yani maksuur noqotay laam kasirsan baad ficilkii mudaaric ka hormarinaysaa fadaakani kalcalami buur buu la mid yahay bimacnaa waa shay iska waadixu kuleh waa shay iska waadixo sida buurta qof kasta u arkayo waa mas'alo waadixo culimado dhan baa garanayo ujeeda marka wuxuu le whadihi laamu whadihi laamu maksuuraة ma lam yadkل عalayha اlwaaw aw اlfa fatusakanu wujuba aw ثuma fayajuuز الsukunu wاlkasru ka qowlihi tacaalى falyadxakuu qaliila walyabkuu kaiir falyadxakuna maxaa lagala hormaray fa baa lagala hormaray walyabkuna maxaa lagala hormaray wa lagala hormaray waa la sukuuniyey ثuma lyaqduu ثuma lyaqduu waa la sukuuniyey ama ثuma lyaqduu baabu abniyaة اasmaaء الfaaciliina wاlmafcuuliin wuxuu baab u yahay abniyada ama awsaanta ismiga faacil iyo ismiga mafcuul awsaantooda ayuu ka waramaya marka ismiga faacil waxaa ku dhex jira amhilaة اmubaalaga iyo sifaة mushabiha markaas sifaة mushabaha bismi faacil ayaa ku dhex jira marka awsaantaas ayuu ka waramaya ismiga faacil iyo sifaة mushabaha iyo amhilaة mubaalaga iyo ism mafcuul awsaanta ay leeyihiin qiyaasiga ah ayuu ka waramaya qaybashaadana wuu tilmaami doonaa qaala الnaaظim raximah اllahu taعaalى yaأti ismu faacili min الثulaaثi ka wasni faacili kaati raathi wuxuu sheekhu leeyahy raximah اllah yaأtii wuu imaanaya ismu faacilin ism faacil baa imaanaya ismigaa faaciloo min athulaaiyi thulaai xaggiis ka ahaaday ka wasni faacilin faacil wasankiisu ku imaanaya faacil wasankiiso kale ku imaanaya wadalika aatin oo kale wey aatin mid imaanaya ayib raahin waa kii markaa baroordiiqayo kale wey lifacula almadmuumi lifacula faculo ayuu u faculihii almadmuumi caynan xagga caynka laga dambeeyey faclun baa u sugnaaday faciilun faciilna kada facal buu la mid yahay yaa ukhaya walaalkayow faclu kor noqo eh, halkan wuxuu ka bilaabaya sheikhu raximah اllahu tacaala awsaantaas aan tilmaanay markuu soo dhameeyey afcaashii awsaantoodii halkan wuxuu ka bilaabaya asmaadii awsaantoodii halkan laga bilaabo ilaa kitaabka aakhirkiisa wuxuu ka waramayaa eh, asmaada markaa awsaantood ayuu ka waramayaa wuxuu ka bilaabay markaa ismu faacil iyo ism mafcuul iyo sifat mushabiha mushabaha iyo amhilat mubaalaqa ismiga faacil marka uu yahay waxaa loo qaybiya hulaaثi iyo hayr hulaaثi yani ficilka uu ka imaanaya inuu yahay hulaaثi iyo inuu yahay hayr hulaaثi baa loo kala qaadaa marka hore halkan wuxuu kaga waramaya hulaaثigiisi hulaaثigi yani wuxuu ka imaanaya ficilkii facile ahaa ama ficilkii facalo ahaa ama ficilkii facul aha haddaad maqasho waa ismu faacil hulaaثi haddaad maqasho bimacnaa ima facalu ka yimid ima facilu ka yimid ima faculu ka yimid lanna awsaanta afcaasha hulaaثiga waa saddexdaas ayib marka ism faacilo hulaaثi ayuu halkan inoogu sheegayaa ism faacilo hayru hulaaثina wuu inoo soo wadaa ism mafcuulo hulaaثi iyo isaga hayr hulaaثina wuu inoo soo wadaa marka ismigii faacil oo ficil hulaaثia ka yimid awsaanta qiyaasku u leeyahay ayuu sheekhu ka waramaya wuxuu sheegay marka ismigaa ah faacil oo hulaasiga ah ficlu ka yimid baad eegeysaa facala haduu ka yimaado facala hadduu facala ka yimaado oo mulaq ah mulaq maxaa loo jeedaa mutacadi ha noqoto ama laazim ha noqoto facalo oo dhan ismigeeda faacil faacil baa qiyaas u ah daraba fahuwa daarib waa mutacadi jalasa waa laazim jalasa fahuwa jaalis qacada fahuwa qaacid soo waadix maha facalo ama ha noqoto mutacadi mafcuul ha qaadato ama laazim ha noqoto mafcuul yaysan qaadan ismigeeda faacil faacil buu ku yimaadaa soo waadix maaha qaama fahuwa qaa'il waa laazim weeye akala fahuwa aakil waa mutacadi mafcuul buu qaadanayaa faacil baad ku keenaysaa cala aliطlaaq kala qaadi maysid waa markaasi facala ismigeedii faacil oo ah mutacadi waxaa soo haray facila iyadoo labaa loo kala qaadaya inay tahay mutacadi mid mafcuul qaadanaysa iyo inaysan ahayn oo laazim inay tahay haddii ay tahay mutacadi hadday tahay mutacadi oo mafcuul ay u tallaabayso facalay la mid tahay oo faacil baa qiyaas u ah samica alkalaama hadalkii buu maqlay waa mutacadi fahuwa saamic mid wax maqlaya wey fahima almas'alata mas'aladii buu fahmay waa mutacadi fahuwa faahim mid fahmaya weeye soo waadix maahan alima calima haya shaygiibuu ogaaday waa mutacadi fahuwa caalim faacil baad ku keenaysaa bishari laakin waa inay tahay mutacadi waa inay tahay laazimkeeda asaga inoo soo wado awsaanta qiyaaska ay ku imaanayso marka beytkan hore yati sma faacili min athulaai ka wasni faacilin kaati raahi wasniga faacil ah wuxuu qiyaas u yahay ismiga faacil oo hulaaiga ah oo facala ka yimid cala iطlaaq la kala qaadin ama ka yimid facila laakiin mutacadiya faacil baa qiyaas u wada ah intaas ayuu beytkan ku sheegay kadibna wuxuu guda geli doonaa faculo ismiga faaciloo ka yimaada faciladii laazimkeeda ismiga faaciloo ka yimaada ayuu markaa ku xujin doonaa kadib markaa kuwo kaloo sii geli doonaa yaأtii wuu imaanaya ismu faacilin ismu faacil ismigaa faaciloo min athulaaثiyi hulaaثi ka ahaaday marka min athulaaثiyi markuu le muxuu saarayaa hayr hulaaثi hayr hulaaثi ismigiisa faacil faacil kuma yimaada si kaluu ku yimaada asaga inoo soo wada yaأtii wuu imaanaya ismu faacilin ismu faacil ismigaa faaciloo min athulaaثiyi ficil hulaaثi xaggiisa laga keenay wuxuu ku imaanayaa ka wasni faacilin faacil wasankiisoo kale ku imaanaya oo daarib aakil shaarib saamic qaari ayaad oranaysaa wadalika aatin waa tusaalayaal ataa yaأtii ataa zaydun zayd waa yimid ficilku waa laazim waa ataya asalku ataya u ahaa ataya calaa wasni facala soo waadix maaha ayib ataya calaa wasni facala waa muctalu laami bilyaa weeye taxaraka xarfu cilati wanfataxa maa qablahu gulibat ilcilatu alifan fasaara ataa yadi baa alif loo qalbiyey ataa marka ataagaasi mudaariciisu waa yati ismigii faacil aatin ayuu noqonaya ayib eh, eh, ila aati raxmaani cabdan ayib marka aatigaasi waa ismu faacil wey aati mid imaanaya weyaan ayib eh, waxaa la mid a raathin rathaa wuu baroor diiqay fa raathin mid baroor diiqaya weeye rathaa muxamadun muxamed wuu baroor diiqay yani cid buu u baroortay weeye fa raathin mid baroor diiqaya weeyaan marka labaduba waa ismu faacil oo markaasi eh, ka yimid facala ka yimid weeyaan kwasni faacilin buu ku imaany wadalika aatin mid yimid kale weeye marka aatin waa tusaale ataa fahuwa aatin rathaa fahuwa raahin mid baroor diiqiya wey intaas wuxuu kaga baxay ismigii faacil oo facala ka yimid cala aliطlaaq iyo isagoo facilo ka yimid laakiin markaas ficladaasoo markaasi laazim ah ficladaasoo laazim ah xagga hoosena shaarixuu kugu tilmaamay wuxuu ku leeyahay washamilat cibaaratuhu lfacula almadmuum walifacula almaksuuri wاllaazim walakin afradahuma bاdikri bacda khuruujihima min hada اطlaaq agga hoos agga hore wuxuu ku sheegay ey yusaaqu ismu faacili min alficl الثulaثiyi ka wasni faacilin ayib ka wasni faacilin naxwu dahaba fahuwa daahib wadarabahu fahuwa daarib washaraba fahuwa shaarib wacalimahu fahuwa caalim wacalimahu markuu leeyahy marka wuxuu tusaalaynaya facile markuu ka yimid ayuu tusaalaynaya calima fahuwa caalim ayuu tusaalaynaya calima fahuwa caalim marka facilo oo ah iyo facalo muطlaqa faacil baa qiyaas ah lifacula madmuumi faclun wasniga facli ah lifaculo ayuu u faculadii almadmuumi la damiyey caynan min jihati cayn laga damiyey faciilu faciilna kada facli buu la yahay yaa ukhaya walaalkayo faclu kor noqo halkan wuxuu ka waramayaa ismigii faacil hadduu ka yimaado ismigii faacil hadduu ficilkii facula hadduu ka yimaado ila waxaan ihi wuxuu ka waramayaa ismi faacilo hulaaثi uu ka waramaya ismiga faacilo hulaaثigana saddexda midun buu ka imaanaya ima min facala wa ima min facila wa ima min facula ayib facala hadduu ka yimaado cala iطlaaq waa aragnay facilo oo mutacadiyana waa aragnay waxaa inoo dhiman faculo oo dhan iyo ficilo laazimkeedi ismigeeda faacil seebuu ku imaanaya ayaa inoo dhiman halkan wuxuu inoo sheegaya facula iyado waxaa laazimay maba noqotaba faculo mafcuul ma qaadato waxyaala nawaadiroo shada la sheegay mooyaane min baab alxadfi waliisaal yani xarfujar ku gaaray mafcuulka inta laga xadfo intoos loo gaarsiiyo way sheegaan laakiin facuula si toosa mafcuul oma qaadato maadaama si toosa mafcuul aysan u qaadanaynin dhammaantood waa wada laazim ismigeeda faacil haddaba maxaa qiyaasu ah laba wasni uu sheekhu inoo sheegay labadaa wasni waa faclun waa faclun sidaa sahlun sahula alamru arrinkii wuu fududaaday fahuwa sahlu mid fudud weeye wasacuba alamru arinku u adkaaday fahuwa sacbun mid adag weeye faclun baa qiyaas u ah faclun baa qiyaasu ah ayb waxaa la mida aciil faciil waa wasniga labaadoo ay leedahay markaasi facula ay leedahay weeye sida darufa arajulu ninkii nin caqli badan buu noqday fahuwa ariif waa mid caqli badan darufa fahuwa dhariif waa mid caqli badan weeye marka labadaa wasni oo faclun iyo faciilun labadaa wasni waxaa leh facula ismigeeda faacil baa leh awsaan kaloo shaadu soo wadaa laakiin intana waa qiyaaskii weeye sahlun iyo ariif weeye faclun wasniga facli ah lifacula faculu u faculadii almadmuumi la cayna min jihati cayn laga damiyey faciilun wasanka faciila kada facli buu la yahay xagee kala mid yahay asaguna waa wasni qiyaasa oo markaas ismigii faacilo facula u yaa ukhaya walaalkayo faclu kor noqo ayb waa iska tamaamulbeyt weeye kadib wuxuu bilaabaya awsaanta shaadka ahayd oo ficilka facula uu lahaa buu bilaabaya waqad yaji calىa facaalin facali ficli wafaacili wafucli fuculi aw faacili fucaali aw facuuli aw afcali fadruj calى اusuuli wuxuu sheeku leh raximah اllahu tacaala faclun wasniga facli ah cafwan waqad yajibu inuu yimaada la arkaa ismigii faacil oo faculo ka yimid calaa facaalin inuu facaal ku yimaada la arkaa sida jabaan oo kale jabuna fulay fahuwa jabaan mid fulay wey facaal buu ku imaanaya wuxuu ku imaanaya wafacal buu ku imaanaya facal sida xasuna rajul ninkii baa wanaagsanaaday fahuwa xasanu mid wanaagsan weeye waa ismigii faacil xasan mid wanaagsan weeye wuxuu ku imaanayaa ficlun buu ku imaanaya ficlun ayib sida markaa cifrun cafura rajulu ninkii waa nin xun noqday mid khiyaano u saaxiib ayuu noqday cafura fahuwa cifrun cifrun waxaa wey waa mid markaasi waa mid xun weeyaan marka wuxuu ku imaanayaa cifrun ficlun buu ku imaanayaa ayb wa faacilun faacil buu ku imaanayaa sida caqurat ilmar'atu gabadhii waxay noqotay midaan dhalayn fahiya caaqirun midaan dhalayn weye fahiya caaqirun waa faacil caqurat ilmar'atu waa facula caqurat ilmar'atu fahiya caaqirun calaa wasni faacil ayuu ku imaanaya ayib wa faacilin wa fucul fucul buu ku imaanaya fucul sida ayib yani fucul buu ku imaanaya sida in la yidhaahdo amura الrajulu ninkii wuxuu noqday ninan waaye arag ahayn amura الrajulu fahuwa gumrun ayuu noqonaya fucli gumrun waa midaan marka waaye arag ahayno aan arimaha tijaabin kaasaa khumri la yihahda aladi lam yujarib اumuur waa qofkan waay arag ahay weye ayb aljaahil aladi lam yujarib اumuur wey markaa umrigu ayb waxaa kale jira amri iyo imri iyo umri imri haddii qaynka la kasriyo waa dulxiqd midka urxumo saaxiibka ayaa khimri la yidhaahdaa alkamruna waa almaa اkaiir biyaha badan baa kamri la yidhaahdaa umriguna waa midka waxmagaradka oo marka arimaha aan waaye araga ahayn weye marka ficli buu ku imaanaya wuxuu ku imaanayaa ficl ficl buu ku imaanaya sida januba arajulu ninkii baa fogaaday fahuwa junubun mid dheeraaday weye januban fahuwa junubun ama januba rajul ninkii baa janaabo yeesha fahuwa junubun mid janaabo la weye ficl ayuu ku imaanaya facil buu ku imaanaya facil facil sida fatuna arajulu ninkii maskax buu yeeshay fahuwa fainu facilu ayuu ku imaanaya facilu fainu waa mid caqlila wey ayib fucaalun buu ku imaanaya fucaal sida faruta almaau biyihii baa macaanaaday faruta almaau waa facula faruta almaau biyihii baa macaanaaday fahuwa furaatun kuwa macaan wey furaat kuwa macaan wey waa fucaal ayib wuxuu ku imaanayaa fucaal wuxuu ku imaanaya facuul facuul buu ku imaanaya sida xasura arajulu fahuwa xasuur aladi laa shahwata lahu bالnisa waa midka marka dumarka aan aan shahwo lahayn wey kaasa waxaa la yihahdaa yani xasuur waa facuul facuul wuxuu ku imaanaya afcal afcal buu ku imaanaya afcal sida xamuqa الrajul ninki nacas buu noqday fahuwa axmaqun waa axmaq midaan caqli lahayn weeyaan marka awsaantaas dhammaan waxaa leh ismiga faacil oo faculo ka yimid baa leh lakiin qiyaas maha ayib waa facaal waa facal waa ficli waa faacil waa fuclin waa fucul waa facil waa fucaal waa facuul waa afcal waa toban wasnioo shahda wey toban wasnioo shahda ayay markaasi facuula leedahay laba wasnioo qiyaasna way leedahay toban wasnioo shahdana way leedahay wuxuu sheekhu raximah اllahu tacala waqad yejiu ismigii faacil inuu yimaada la arkaa ka ahaaday calaa facaalin wasanka facaala ku amilada iyo markaa tusaalyaasha agga hoos kugu sheegaya shaarixu waqad yajibu inuu yimaado la arka calaa facaalin facaal ku yimaado aw wa facalin facal ku yimaado wa ficlin ficil ku yimaado waa cadfun bigayri caaif wa faacilin faacil ku yimaado wa ficlin ficil ku yimaado wa fuculin ficil ku yimaado midna caynkaas saakina midna caynkaas madmuum ah aw facilin facil ku yimaado aw fucaalin fucaal ku yimaado aw facuulin facuul ku yimaado aw afcalin ku yimaado fadruj yani markaa kor cala usuusha markaa kor yani wuxuu ka wadaa dariiqa ay mareen culimmadu yani raac ha gara marin dariiqadii ee markaa cilmiga ay u raacayeen yani raac ay imshi calaa usuulihim waxdar ilwahma ayib yani ku soco usuusha ahlucilmigu ay yani markaa dhigeen iyo qawaacidday dejiyeen ku soco iskana ilaali markaa wahmi iska ilaali marka fadraj cala ay imshi calaa usuulihim usuushii qawaacidda culimadu ay dhigeen qawaacidda raac dhinaca oga leexan لفاacل اللاaزم فعلاaن فعل وأفعل kaمiثل أجهل عaجiل wuxuu شheku le رحimه اللaه taعالى لفعل فعل usugnaaday فعladii اللاaزم lاaزمka ahayd فعلاaن wasنiga فعlana usugnaaday فعiل وفعiل baa usugnaaday وأفعل baa usugnaaday وذaلika miثل أجهل oo kale wy أجهر midka aan marka maalinta w arkayn qoraxdan wax ku arkaynin ka w أجهرku جaهل الرaجل فهو أجهر waa cajilu wey ajil fahuwa ajilu ajila gu degdegay fahuwa ajilu mid degdegaya weyaan eh. waqad yajibu inuu yimaado la arka ism faacilin ism faacil ismiga faaciloo minhu ficilo xaggeeda ka ahaaday calaa faciilin ficil inuu ku yimaado aw faacilin faacil ku yimaado khudhu qaada madkuurkan kuu sheegay daljalaai mid cadaan u saaiiba waadix u saaiiba xaaluya mid cadaan iyo muuqasho u saaxiiba xaaluya Eh, halkan sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah اllahu tacaala mar hadduu inoo soo sheegay ismigii faacil oo facala dhammaanteed iyo ismigii faacil oo facula dhammaanteed iyo eh, ismigii faacil oo facilo ka yimidna mutacadigiisu inoo soo sheegay waxaa inoo dhimanaa ismigii faacil oo ka yimid facila oo laazim ayaa inoo dhimanaa marka halkan wuxuu ku sheegayaa ism faacil oo calaa wasni facila facilo xaggeeda ka yimid oo markaa qiyaasi ah iyo shaadkiisi qiyaaskiisu waa saddex saddex way qiyaaskiisu maxay yihiin waa faclaan waa facil waa afcal saddexdaa wasni weeye faclaan weeye sida jadlaan jadila rajulu ninkii wuu farxay fa jadlaanu mid faraxsan weeye ayib farixa fa farxaan farixa wuu farxay fa huwa mid faraxsan weeye ayib waa faclaan wuxuu ku imaanayaa facilun buu ku imaanaya sida cajila rajul ninkii wuu degdegay fahuwa ajilun mid degdegay wey ajilun mid degdegay wey waa acil ayib acil weyaan ajl rajul fahuwa ajil afcal buu ku imaanaya afcalka isagaa tusaaleeyey waxaa weyaan jahira arajulu fahuwa ajhar alajhar aladi laa yubsir fi shamsi waa midkan qoraxda wa ku arkaynin ayaa waa la hahda ajhar ayaa la yidhaahdaa ayib marka saddexdaa wasni oo qiyaaska ayay ficlo leedahay waa faclaan sida jadlaan oo kale jadila fahuwa jadlaan waa facilu ay jadlaanka ama eh, eh, markaasi faclaankaasi ismiga faacil calaa wasni faclaan wuxuu ku yimaadaa marka uu tusiyo imtilaa iyo xaraarat اlbaطni imtilaa wax buuxsamay iyo calooshoo gubanaysa ima biljuuci wa ima bilxusni wa imaa markaas bilcatash faaciladu markay tusinayso imtilaa wax buuxsamay iyo xaraarat اbaطni faclaan bay ku timaada isagoo markaasi buuxsami waa sida shabiica wuu dhargay fawa shabcaan waa imtilaa shabiica fawa shabcaan shabcaan weye shabcaanku wax dhargay weeye soo wadx maha bisha shabcaan lama yihahda shacbaan baa bisha la yihahdaa bisha shacbaan caynkaa horeeya soo wadx maha waa shacbaan laakiin shabcaan ma shabcaan waa kii dhargay weeyaan a fahuwa habcaan waa ismiga faacilo faacilo ka yimid weeye ayib marka imtilaa xaraaratu bani marka kaas waa imtilaagii shabcaanku waa imtilaagi weeye xaraaratu banigii waxay noqonaysaa sida caisha wuu haraaday fahuwa cadshaanu mid haraadan weeye waa xaraaratu lbani kulayl yani markuu aad u haraado weye marka labadaas markay macaanidaa tusiso baa faclaan ayay ku imaanaysaa facil yani waxaa weeyaan waay ku imaanaysaa facil waxyaalaha soo diriyey waxyaalaha aladwaa liladwaaءi wاlacraad xanuunada iyo waxyaalaha dib ka yimid markay tusinayso facila ayuu waصfigeed wuxuu ku yimaadaa ayuu facil ku yimad sida in la yidhaahdo xazina wuu murugooda fahuwa xazinun mid murugaysan weeye murugadu waa cardi dib bay ka timid ayib wajica fahuwa wajicun wajica wuu xanuunsaday fahuwa wajicun waa mid xanuunsanaya weeye ayadna acraada iyo waxa dib ka yimid bay tusinaysaa baira wuu kibray fahuwa bairun mid kibirsan weeye kibirku dibbuu ka yimid nadira wuu dhalaalay fahuwa nadiru mid dhalaalaya weeye marka waxay dib ka yimaada acraada aladwaa walacraad waxyaalaha dib ka yimid iyo carija fahuwa carijun carija fahuwa carijun waa xanuunada iyo waxa dib ka yimid afcal waxay ku timaadaa faciladu afcal waxay ku imaanaysaa marka midab ay tusinayso iyo yani markaasi eh, wax qof uu ku sifoobaya markay tusinayso sida sawida wuu madoobaada fahuwa aswad mid madow weeye bayida wuu cadaada fahuwa abyad mid cadaanaya weeye dayib eh, markay midab tusinayso cawira fahuwa acwar dayib waxyaalaha noocaasa markay tusinaysana waxay ku imaanaysaa afcal bay ku imaanaysaa saddexdaa wasni oo qiyaas ah ayay ficilo leedahay ismigeeda faacil u leeyahay shaad bay leedahay shaadki wuxuu nooga sheegay faciil iyo faacil labadaas sheekhu inoo sheegay labadaa wasni oo shaadka ah ayay leedahay marka wixii aan qiyaas ahayn shaad umaad odhanaysaa ayib bakila fahuwa bakiil waa faciil bakila fahuwa bakiil waa faciil weeye ayib marka wixii aan qiyaas ahayn shaad umaad ku xambaaraysaa lifaacila laazimi لفعل فعلuu u sugnaaday فacilhii aلlاaزimi laaزimka ahaa فaclaan wasniga فaclaan baa u sugnaaday و فacilu wasنka فacilaa u sugnaaday و afcalu wasنanka afcalaa u sugnaaday wadalika mil ajharin ajhar oo kale wey ajharka waa kii aan maalintu arkayni wey cajilun waa cajilun waa kii degdegayo wey waqad yajibu inuu yimaadaan la arka ism faacil ism faacil ismiga faaciloo minhu ficil xaggeeda ka ahaaday calaa facilin ku yimaado aw calaa faacilin ku yimaado khudhu qaada madkuurkan kuu soo sheegay daljalaa muuqasho iyo cadaan xaali mid u saaxiiba aljala alinkishaaf wاظuhuur waa waxa muuqdo weeyaan waxa iska muuqdo weeyaan waqad yaji ismu faacili min facala kaطayibin ashaba khudhu dalcula wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacala waqad yajibu inuu yimaada la arkaa ismu faacilin ismu faacil ismigaa faaciloo min facala facala xaggeed ka yimid ka ayibin ayib oo kale inuu ku yimaado ashabin ashab oo kale ku yimaado khudhu arinkaa qaado dhalculaai sarayn mustaxib xaaluu yahay qaado halkan sheekh wuxuu tilmaamaya oo dib ugu noqday ficilkii facala ismigiisi faacil horan usoo aragnay ismigiisi faacil horan usoo aragnay oo wuxuu ku imaanaya dhammaantii qiyaaskiisu faacil buu ku imaanayay ama mutacadi ha noqoto ama laazim ha noqoto inooma kala qaadan qiyaas iyo shaad faacil buu ku imaanaya kaa laakiin qiyaaskii buu ahaa halkan wuxuu inoo sheegaya awsaan shaad ah awsaan shaad ah oo ismiga faacil oo facalo ka yimid u wuxuu inoo sheegay laba laba wasni ayuu inoo sheegay labada wasni mid waa faciil waa ayib oo ayiib weyaan ayiib waa faciil weeye midna waa ashyaba waa afcal ayib labadaa wasni ayuu markaa inoo sheegay faciil iyo afcal labadaa wasni ayuu markaa inoo sheegay oo shaad ah ayiibun waa mid wanaagsanaaday ayaba aaba fahuwa ayibun ayibu w waa faciilu labadi baa isku idqaamano ayibun waa faciilun ashyabna waa kii cirada lahaa weeyaan fahuwa ashyab shaaba shayabu ahaa shayaba shayaba rajul ninkii ciro yeesh fahuwa ashyab shaaba marka la leeyahay iclaal baa lagu sameeyey waa bacd alclaal wailaa asrog shayaba ayuu ahaa waqad yaji inuu yimaado la arka ismu faacilin ismu faacil ismiga faacilo min facala facalad xaggeeda ka yimid ka ayibin ayibo kale ku yimaado ashabin waa ashab oo kale ku yimaado khuduhu madkuurka lagu sheegay qaado dal culaa sarayni miduu saaxiibo yahay wuxuu sheekhu lahay in qusda haddii looga qasdo alxuduudu xuduud haddii looga qasdo faacilun wasanka faacila kafaa ku filan kula ulaaiin ulaasi dhammaantii akhii walaal kulcun alkhalaa marka waxaa weeyaan xashiishka ama cawska qoyan cun cilmigu u naxw hadan daa ninkani kaariyo mid wax karaamaynaya weeye wajaadun mid farxaya weeye hadan berri naxw daakani kaarima mid karaamaynaya wey wajaadilun farxaya kada beri wadaaka kaasi saa'ilun mid wax weydiisanaya weye wacaa'ilun mid faqiir noqonaya weye alyowma maanta halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala awsaanta an soo sheegnay dhammaan isku dar waxaan soo sheegnay facala oo mutacadi ah facala oo mutacadi ama laazima qiyaaskeedu faacil baa qiyaas u ah facula laazim waxayn ma noqotee Eh, ismigeeda facl wuxuu ku imaanaya faclun iyo faciil baa qiyaasu ah faclun iyo faciil ayb facila markay tahay laazim waxaa qiyaasu ah facilun iyo afcalun iyo faclaanun lixdaa wasniyo qiyaasaan soo marnay ayb eh, iyo awsaan kaloo shaad ah intaa markuu soo sheegay ayaaba sheekh wuxuu leeyahay haddii dhammaantood looga jeedo xuduud wax soo dib ka imaanaya wax soo dirinaya soo cusboonaanaya haddii looga jeedo dhammaantood faacil baa qiyaas u ah faculadii faacil baa lagu keenaya ismigeeda faacil facaladii faacil baa loogu keenaya ayib facaladii faciladii faculadii dhammaan faacil baa qiyaas u ah waa haddii looga jeedo dhammaantood hadday tusinayaan wax soo cusboonaanaya tajadud iyo xuduud hadday tusinayaan wey ayib sida miaaluhu sheekuna siiyey oo kale kaarimun hadan ayuu raaciyey hadan hadan maanta yani maanta wax ma karaamaynayo laakiin mataa yati atakriim goormuu imaanaya waa beri wuu soo cusboonaanaya soo maha idan faacil baa lagu keenaya jaadil maanta ma farxsana lakin berri u farxi doonaa hadan jaadilun wax soo cusboonaanaya wey maanta ma jooga shaygii laakiin berru imaan doonaa faacil baa lagu keenaya ayib saailun shalay muu weydiisanay maantuu weydiisanayaa ama maantu faqiir noqonaya marka mar haddii ay tusinayso isku wada dar aciladii faculadii wax soo cusboonaanaya hadday tusinayaan dhammaantood faacil baad ku wada keenaysaa faacil ayaad ku wada keenaysaa wuxuu yihi shaarixu ay wayakfii wayasluxu wasnu faacilin min kuli ficlin ulaaiyin muطlaqan ficil kastaoo ulaai ah ulaai haddii la marka maxaa soo gudagelaya kii facala ka yimid kii facila ka yimid kii facula ka yimid isku dar dhammaantood wuxuu ku haboon yahay faacil min kuli ficlin hulaaثiyin muطlaqan in qusida bihi haddii looga qasto ay bismi اfaacili ismiga faacil oo ka imaanaya haddii looga qasdo adalaalata cala xuduuث wax markaa tusinaya markaa xuduuث iyo wax markaa soo cusboonaanaya alkhala wuxuu yihi bilqasri alruطbu min alxashiish waa cawska kiisa qoyan weeye wakanaa bihi cala اcilm cilmigu markaasi oga kinaayoonaya meeshuu ku ohan lahaa cilmiga cun ayaa markaa wuxuu ku yihi markaasi kul alkhala marka kadib tusaaluna siiyey kaarimkaas iyo jaadilkaas adan maadaama u ku ihay adan oo beri maadaama u ku xihay haddii adan uusan raaciyeen daa kaarimun ama jaadilun la ohan lahaa waxay aqbali lahayd horay wuu u karaameeyey ama hadduu karaamaynaya ama wuu soo socdaa laakiin maadaama adan uu raaciyey waa karaamo weli aan dhicinoo dibka imaan doonta wey waa xaadi tatajadad watati weli may imaan ayb adanta uu raaciyey baa kutusinaysa alyowma waxay tusinaysaa shalay may jirin su-aashan iyo faqrigana shalay ma jirin laakiin maantuu jiraa mid soo cusboonaaday wey marka ismigii faacil hadduu tusinaya wax soo cusboonaaday wax markaa dhacaya wuxuu noqonayaa xuduu hadduu tusiyo faacil baa dhammaan qiyaasu ah marka waa laga maarmaya awsaanti kale o dhan waa laga maarmaya awsaanti kale waa laga maarmaya kaarimkaasi waa min karuma kaarimkaasi waa min karuma karuma arajulu waa faculo soo maahayn facula maxaan usoo marnay wasnigeeda qiyaaskeed inuu ahaa faclu iyo faciil sahlu iyo dariif sowaadix ma ahayn sahula amru fahuwa sahlun faclun iyo darufa rajul fahuwa ariif faclun iyo faciil baa qiyaas u ahaa maantana faacil baa lagu keni oo kaarimkani waa min karuma karuma karaamu yeeshay fahuwa kaarim mid wax karaamaynaya wey jaadilun taas marka karumadu waa taas wey jaadilunna waa min jadila jadila ayib jadila wuu farxay fahuwa jaadilun mid farxayo wey ayib fahuwa jaadilun biاljiim wاdaali mucjama saa'ilu waa fucala waa sa'ala sa'ala fahuwa saa'ilu ayib caala fahuwa caa'ilun mid faqiir noqonayo wey marka waa facula waa facila waa facala saddexdiiba faacil baa qiyaas u ah in qusida haddii looga qasto alxuduuثu xuduud iyo wax soo cusboonaanaya faacilun wasanka faacil ah ayaa kafaa ku filan muxuu ku filan yahay kula hulaaiyin hulaai kasta ismigiisa faacil ismigiisa faacil faacil baa ku filan waa hadday dhammaan xuduud iyo wax soo cusboonaaday ay tusinayaan halkan marka waxaan ka fahmaynaa intii aan soo marnay oo dhan inaysan xuduud ahayni ay ahaayeen wax markaa hubuut oo sugan inay tusinayeen marka waxaa la ohan karaa kuwii aan soo sheegnay sifa mushabiha ayay ahaayeen laakiin ismiga faacil isagu weligiiba xuduuث iyo tajadud ayuu tusinayaa maadaama xuduuث iyo tajadud uu tusinayo faacil baa qiyaas u ah in qusida haddii loo qasto alxuduuث wax soo diriraya soo cusboonaanaya faacilun wasanka faacil ayaa kafaa ku filan kula hulaaثiyin ficil kastoo hulaaثiga ismigiisa faacil faacil baa ku filan akhii yaa akhi walaalkayo kul cun alkhalaa yani markaas xashiiska iyo cawska qoyan cun oo cilmigii baan ujeedaa naxwu hadan daa ninkani kaariman mid wax karaamaynayo weeye wajaadul mid farxayo weeye yani markaasi adan beri kaasi wa lamidka wey walyoma maanta wadaaka ninkaasi saailu mid wax weydiisanaya weye wacaa'ilu mid faqiir noqonaya wey alyowma maanta halkaa noo joog wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online